بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب الqول في بيان ciلة وma يجuز أن يcلل bه وma laa يجuز wuxuu baab u yahay alqowl in laga hadlo fii bayaani cadaynta alcilati ciladii in la cadeeyo iyo wama shay in la cadeeyo yajuus u banaan tahay yajuusu uu banaan yahay an yucalala in wax lagu cileeyo bihi asaga in sabab iyo cilo laga dhigo iyo wama shay in la cadeeyo asagana laa yajuusu laa yajuusu tacalilu bihi in wax lagu cileeya aysan banaanayn shala waxaa noo soo hormaray asalkii halkan hadda marka kaga hadlayaa eh, sheekh wuxuu kaga hadlaya imaamku cilada ayuu kaga hadlaaya shala fasalkaa ugu dambeeyey baabkan soo marnay faslu wa amaa maa lam yahbut min alusuuli biaxadi hadi uruq ma soo sheegnay shalay inuu fasalkaa kaga hadlayo wadaadku eh, asalka aan ku sugnaanin asalku kii wax looga qiyaas qaadanahayay aan ku sugnaanin biaxadi haadihi uruq uruqda ayadaa aan soo sheegnay nas iyo ijmaac iyo qiyaaska hadduu maro asaga oo qiyaaskii shay qiyaas ku sugnaado farcaha asal ga dhigo aw kaana aw kaana wuxuu ahaa qad mid ku sugnaaday duruqdaasu ku sugnaaday lasoo sheegay midaas iyadaaba ku sugnaaday oo si saxuu u sugnaaday uma nusikha kabacdan waa la nasay si saxuu u sugnaaday oo farac wuxuu ku sugnaaday nas iyo ijmaac iyo qiyaaska uu ku sugnaaday lakin waa la nas waa la tirtiray marka falaa yajuusu alqiyaasu calayh mar haddii la tirtiray haddii shay mansuuqa in la yidhah asiga wax loo qiyaas qadanayo laa yajuus maxaa dhacay lianna alfarca faraca iyo shayga gadaal ka yimid axaadiiska inamaa yahbutu biaslin haabitin aslin haabita oo marka hore nas ku sugnaa markii dambena mustamira oon mansuuq ahayn oo hayru mansuuq muxkama ayaa wax lagu sugaawo faida kaana alaslu hayra haabit asalku haduu hayru haabit yahay oo markii hore duruud saddexdaa usan ku sugnayn ama wuu ku sugnaay la nasakhay lam yajus ma banaana isbaatu farci farac in la sugo iyo masale xadiiaah min jihatihi min ariiqi wa min naaxiyatihi xaggiisa ada u daliilsan aa tira waxbaan ku sugahaya laa yuqbal warkaa isagaa tahay halkan marka ciladii bu kaga hadlaya iyo waxay bannaantay in wax lagu celiyo wuxuu waclam waxaad ogaataa ciladu dee warkeedu waa dheeraan doonaa waa dheeraan doonaa warkeedu iyo hadalkeeda aad buu dheeraan doonaa lanna waa meelaha ugu muhiimsante inaad xukunkii ogaatay iyo inaad waa iska dhib yar tahay asalkii la ogaado laakiin cilladu waa dhib badanta waclam waxaad ogataa ana alcillata cilladu fi sharci cilla sharciya way waxa laga hadlahaye cilla alcaqliya meeshan loogama hadlayo alcilla alcaqliya meeshan waxba loogama hadlahayo wey waclam ana alcillata fi sharci hiya waxaa weeye almacnaa macnihii weeye iyo sababkii iyo nuxurkii alladii kaasoo yaqtadii keensanahaya alxukma xukunku keensanahaya xukunka saa keensanahaya xukunku markaas ama xukunkii asalka ha noqdo ama kii farca ha noqde xukunkaasaa keensanayo eh, ama almacluulu hadda wuxuu rabaa macluul iyo cil wax saas la yihahda ayuu rabaa inuu ka hadlo wuxuu yihi ama almacluulu shayga macluulka la yihahdo fafiihi wajhaani laba waji baa ku jirta macluul maxaa la yihahda shayga lcileeyey maxaa la yihahda fafiihi wajhaan baa ku jira min asxaabina man qaala mid yiri baa ka mida huwa waxaa weeye macluulku alcaynu cayntiiyo daatadiiyo shakhsigii weeye alatii taaso cayntaasoo taxuluhaa ay degaysa weeye alcilatu ciladu ay degaysa wey meesha ciladu degayso bimacnaa waxay noqonaysaa maxal alxukmi bay markaa noqonaysaa taxuluhaa tada waa in la godo iska ilaaliya tada lannu ficilkaas xalla ah saddex macnuu ku yimaadaa mar wuxuu ku yimaadaa isagoo degitaan ah meel la dego oo nusuul ah mar wuxuu yimaadaa isagoo xilli iyo banaanaasho iyo jawaas ah marna wuxuu yimaadaa isagoo furid ah marka waa kala duwan waa kala duwan macnihiis waa kala duwan yahay marka markuu yahay hadda degid wey hadda midaan waa degid allatii taxullu marka xalla yaxillu waa yaxullu du wajhay wey asagu markuu yahay bimacnaa nuzuul markuu yahay ama markuu yahay bimacnaa xilli markuu yahay iyo banaanaasho waxay noqonaysaa xalla yaxillu bas xalla yaxillu inaad tiraahdo haddaad ka wado furid oo maxaa la yidhaha xalla alcuqdat oo kale tusaalaan gudintuu furay xalla yaxullu bidamati faqad mudaaric maadig marka waa laga wada midaysan yahay laakiin mudaaric lu kala duway marka waa inaad laysaga fiiriyo marka allatii taasoo taxuluha ay degaysa weeye alcayn huwa alcayn wey allatii cayntaasoo taxuluhaa ay degaysa alcilatu ciladu maxalka ay degayso tusaale asaga tusaalayn doona dee sida khamradoo kale meesha waxaa la yihaahdaa waa waa makaankii iyo maxalkii wey burkii oo kale waa maxalkii iyo makaankii wey oo xukunku waxaa la yihah uu qabanayay marka nafsu xukmun ma ahay maxay tahay macluulku waa meeshu xukunku qabanahayo ee xukunkii ma aho markaasaasay noqonaysa kalkhamri khamradii oo kale wey iyo walburi iyo burkii oo kale wey de waa meeshii uu qabanahayey xukunku wey burku xukunkii ma aha khamraduna xukunkii maaha lakin maxaa weeye waa meeshuu xukunku qabanahayo wa minhum waxaa ka mid ah culamada man yaquulu odhanahaya huwa alxukm xukunka laftiisa ah, xukunka laftiisa oo taxliilka iyo taxriimkaa haada huwa almacluul kuwa dhahayana waa jiraan aska tafaasiil xoogaa iska tacliil u qawi waama almucallalu midka la cilaynaayo soo maaha waama almucallalu shayga la cilaynaayo oo la sababaynayo fahuwa alaslu waa asalka wey shayga la cilaynaayo cilada la gelinaayo oo laga warramahayo waa asalka weeye waa la rabaa in wax lagu dhiso taas waa dhib yarta waama almucallilu waama almucallalu waama almucallalu lahu midka wax loo cilaynayo daraaddiis waama almucallalu lahu ay liajli walisababi midka wax loo cilaynayo daraaddii wax loo rogrogahayo fahuwa alxukmu waa xukunka waa midka daraaddii wax loo rogrogaayo loo fiirfiirinahayo waa xukunka weeye oo cillada loo raadinhayo wa ama almucallilu midka wax cilaynaya fahuwa naasib lilcila midka cilada qutumiye wey naasib midka qutumiye oo taagay oo oogay lilcilati cilada cidda ogtay wey marka ama shaarici ha noqoto ama mujtahidka ha noqoto iyo caalimka ha noqdo ciday rabta maa noqdo lakin midaas wa ama muctalu soo ma aha muctal muctal waa bimacnaa muxtaj oo kale wey kii wax xujaysanayay kii wax deliisanaya almuctal huwa almustadilu wey kii wax deliilsanaya fahuwa almustadilu bilcila ciladii kii maxaa la yihahdaa wax u deliilsanaaye wey fahuwa almustadilu bilcila cilada midka deliilsanaaye wey marka muxtaj haddii la yihah waa kii wax xujaysanaaye muctal haddii la yihah waa kii wax cilaysanaya isagaa ictilaalsanaya o cilaysanayo iska dhibiran waa hawla un eh, daliil iyo istidlaal iyo mustadil iyo maxaa la yih daal iyo soo marno oo kale ayay la mid tahay wclam waxaad ogaataa ana acilaa hadda ciladu maxay tahay baa larabaa in laga hadlo cilada in la ayaa la rabaa in la ogaado oo bimacnaa waxaa la rabaa in la yihahdo cilada xukunka ma iyadaa waajibisa sideeda u keensanaysa mise wax shuqula kuma leh mise ilaahay subxaana wa tacaala sabab geliyey madaahib baa ku jirta w madaahib dhowra ayaa ku jirta waclam waxaad ogaataa ana acilata cilada cila sharci weyda wax laga hadlaaye nusa qaar waxa ku cilal cilal sharciya ayaa ku qoran oo la jamciyo sidaata hoos buu ku sheegaya waclam ana alcilata ama alcilala asharciyata sharciga oon caqliyada ahayn amaaratun waa calaamad weeye amaara waa calaamad weeye cala alxukm xukunka tusaysa wey iyo wa dalaalatan calayhi cala alxukmi bay ku tusaysaa dalaalo iyo bidhaan iyo sumad weeye ku tusaysa xukunkii wey ayib taa macnaheed marka waxay noqonaysaa muujibo ma aha wey lannu muujibo markii la yidhaahdo tan waa madhabka madhabka ashaaciradu ay wataan madhabka madhab ashaacira wuxuuna ku dhisay maal hore waa soo sheegay afcaalu llahi caza wajal walaxkaamu shaaciya hal hiya muxalalatun am la macnaheeda ma la fahmaya xikam iyo masaalix iyo manaafic ma ku dhisanto ma la fahmayse lama fahmayo ashaaciradu waxay ku leeyihiin maya ma jirto wax la cilaynaya afcaalullahi caza wajal ma jirto waxay u diideen markay leeyihin waxay dhaheen haddaan dhahno waa waa mucallal oo masaalix baa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa ilaahay xaaje iyo dani inuu keliya ka dhalanaysa marka waa diidayna annagu marka war baatil warkaas sax maa Eh, marka madhabkan waa madhabkay wataan madhabka ayaga cagsigooda ka horjeeda waxa wey muctasilada oo waxay leeyihiin cilada meesha haddii laga helo laazim iyo qasab weeye waana waajib in xukunkiina ay keensato ayadaa sideeda u wadata iskeeda u wadata ayada madax bannaan hunaa marka waxay ka dhigeen ayadana faacil thaani oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuusan ogeyn iyo xukunkiisa iyo tasarrufkiisa wax ka baxsan ayaa meesha imaana ka soo booday inkaar qaba iyaguna dhinacaas u qolada labada qolo isradina waa isdawranayeen wadaad baa usul fiqi dhegeysa markaasi warnimihii waadhe war ashaaciri muctazilo dhexdaan ku jabnay halka dagaal muctazile ashaaciri dhexdaan ku jabnay waa saxo marka qaarkood sigu qabanaya khaasatan hadda markaad gaarto kale minhaajulbaydaawi kan markaad tagto qaaluu qulnaa wey maantao dhan fain qiila qulnaa marka rag baa is haysta maantao dhan meeshan baa wax laga faa'iida ayib marka qolada saasay qabaan laakiin sida saxda maxaa weeye um, madhabka ahlulxadiiska iyo ay qabaan suniyiintu waxaa weeye ahlusunna ay qabaan waxaa weeye ciladu waxaa weeye amaaro iyo sida hadda ashaaciri qabtana ma aha sida ay muctasilidu lihin waa waajibana ma ah maxay tahay ciladu waa muasira waana muujiba xukunka way keenaysaa laakiin bijacl ilaahi caza wajal wey ilaahay baa yeelay ilaahay baa sabab iyo calaamad iyo taiir xukunka waajibiya ka dhigay wey saas ilahi baa ka dhigay subxaana wa tacaala laakiin lidaatihaana ma aha calaamana ma sida shaaciri muctasila qaan ma wa min asxaabina marka warkaan sidaas shaaciri sida uu hormariyo waa ujeedaa u hormariyo inuu xoog badan yuu uga hormariyay wa min asxaabina ila waa shaaciri wa min asxaabina waxaa ka mid ah, man qaala yiri muujibatun way waajibinaysaa hazaali baa kamid ah ragga hawshaa qaba aad u ololeeya ayaa kamid ah rag kalena qaba lilxukm xukunka way waajibinaysaa bacdamaa jucilat markii laga dhigay weeye cilatan cilo markii laga dhigay markii cilo laga dhigay weeye laakiin marka hore iyo si ahaanteedaba ma keenayso waxba wax macnahay kutusaysana ma jiro lakiin markii laga dhigay noqonaysaa markii laga dhigo ayay noqonaysa markii laga dhigo baan anagu lena ha way tahay wey laakiin haddaan laga dhigin wax maslaxa iyo wax cilo ah iyo wax taiira iyo wax sago ay kutusaysaa ma jiro laakiin markii laga dhigo baan waxaan lena sax aa xugun keenaysaa marka taas marka laftigeedu diidda waxaa ku jirta ah inay marka hore miskaxiyan iyo manfac ahaan loo fahmi karo in ay tahay ciladu sabab inay ta xugun keeni kar taasu marka laftigiisu xoogaa uu ka soo dhow yaha kuwii kale hadda qoladan way ka soo dhow yihiin laakiin weli nascadi baa ku jirta waxay dahe muujibat wey lilxukmi bacdamaa jucilat calay cilatan markii laga dhigay xukun wii looga dhigay weeye hadda hoos asiga kale saaxiib xaashiyuhu nambarka tobnaad ee bijacli illaahi tacaala iyaha muujibatan wa muairatan saa haddii la yara waa ficnaanaysaa wey laa kamaa taquulu muctasilatu min anaha muujibatu lidaat sideeday u waajibanaysa ilahay wax uga baahantana muujibtay kuleeyihi muujiba lidaat wargeedkaan dhaqdhaqaaqahay yaa dhaqdhaqaajin haddaad tiraahdo asagaa danta u dhaqdhaqaaya ilaahayna ma dhaqdhaqaajin shuqulna kumalaba kuleeyihi wa yataxaraku bidaatihi wa biquwatihi warma geedkan dabayshaan ma ilaahay subxaana marna bari ka imaano koonfur ka imaanayso bixawlilahi wa quwati mise ku dhaqdhaqaaqayn maya bay ku leeyihin isagaa isku socdo marka niman kaan qabo niman dhow maaha dadka waa qaba inay dhow yihin laakiin ma dhow nimanku alaa tara miyaa de waa qadariya weyde waa nimanku dhaahaya ficilkaaga adaa salaadan adaa samaystay soonkan adaa samaystay waxaan adaa samaystay ilahay shuqul kuma zinada adaa samaystay ilahay shuqul kuma nigu dhaayo adaa ficilkaaga samaysanaysa waan soo sheegay kutub alqaada ku soo sheegay alaa tara miyaadan ujeedin annahu amar yeeshan yajibu inuu waajibahayo ama annahu xukunku maxaa la yidhahdaa alaa tara miyaadan u jeedin annahu amar yeeshana yajibu inuu waajibahayo xukunkii maxaa la yidhi annahu yajibu iijaadi اlxukmi annahu alaa tara annahu yajibu iijaad اlxukmi xukunka in la haysa inay waajibayso biwujuudihaa ee wujuud alcilow alaa tara miyaadan u jeedin qof kastoo wax fiirinahayo annahu yajibu inuu waajibahayo iijaad اlxukmi xukunka in la helo oo la ahaysiiyo ee biwujuudihaa ee wujuud alcila ciladii markii la helo xukunka in la helahaya miyaadan u jeedin macna waxay tafsiir u tahay muujibatun lilxukmi bacdamaa jucilat cilatan intaa un bay tafsiir u tahay wax cusub maaha marka alaa tara miyaadan ujeedin anahu amar yeeshana yajibu inuu waajibahayo iijaad اxukmi xukunka in la ahaysiiyo oo la keeno biwujuudiha wujuud اcila wa minhum waxaa ka mid a hadaladoodi wada madaahibtooda wa minhum waxaa ka mid a man qaalaya laysad ma aha weye ciladu bimuujibatin mid wax waajibinaysa maaha wey wax ay waajibaysa waxay shuqul ku leedahay ma jiro qolo yiri baa ka mid a liannahaa bay dhaheen ayadu low kaanat hadday tahay muujibatan mid wax waajibinaysa oo keensanaysa lamaa jaasa ma banaanaadeen an tuujada cilada in la helo fii xaalin ay fii waqtin fii xaal fii waqti iyo zaman in la helo maxaa la yihahda ma banaanaateen oo walaa tuujiba aysan waxba waajibin waa la helahayaa haddana waxba ma waajibinayso waxna ma waajibinayso nuska qaar waxaa ku qoran sida hoosba noogu qoran nambarka hoose meesha hoose fi lmaطbiici tuujadu wahuwa khaطأ bidaliili qowlihi walam takun muujibatan lilxukmi wa qowluhu anaha ayr muujibatin oo sax wey sidaasa fiican sidan hadda anna qoran baa fiican nuska laakiin qaar waxaa la yihahdaa saasaa lagu taxqiijiyo xataa ku qoran oo waxay leeyihiin liannaha low kaanat muujibatan lamaa jaaza an tuujada fii xaalin walaa tuujada saasay leeyihiin marka walaa tuujadadaaso macna maxaa leeya walaa tuujida inaysan ahaysiinin waa lagu fasiri kara lakin sidaana ka fiican in la yihahdo liannaha iyadu low kaanad hadday tahay muujibat mid wax waajibaysa lamaa jaasa ma banaanaadeen an tuujada in ciladii la helo fii xaalin xaalad iyo wakti iyo zaman baa la helaya oo walaa tuujiba waxay waajibinaysana ma jirto ciladii waa la helahayaa wax ay waajibinaysana ma jirto oo goorma tusaale ahaan qabla sharci oo kale iskaarka khamradu inay wax iskaariso waa jirta haddana hee taxriim ma keensanin bay ku leeyihin bur in bur lagu gato oo lakala badsado beriis beriis inuu gato lakala badsado timir timir inuu gato lakala bato lakala badsado qabla sharci waa jirtay طacaam inay tahay in lakala badsanay waa jirtay xuknuma waajibinayno marka hadday xukun waajibinayso markaasay waajibin lahayd bur ina ku dhahaan ayb kalcilal الsharciyati weeye ay kaanad maxaa la yihahda walaa tuujibi weeye kawujuub اcilal الsharciya o kale wey kalcilal caqliyad afan kalcilal caqliya cilal caqliya maxay tahay cilooyinka caqliga waxaa weeye xukunka sideeda u keensanaysaa sidaas u keensanaysa oo bimacnaa haddaad arti geedka hadda dhaqdhaqaaqaaya ayaa dhaqdhaqaajinaya hunaaka muxarikun wara'ahu cid dhaqdhaqaasinaysaa jirta adugu markaas ama dabayshaa dhaqdhaqaajinaysade ama alle subxaana wa tacaala baa quwad dabaysha geliyeyde ama qof baa dhaqdhaqaajinaya laakiin waxaa weeye geedkan dhaqdhaqaaqay waxay kutuba usuulka fiqiga waxaa aad ugu badan iyo caqaa'idka marka cilal sharciya caqliya marka laga hadlaayo faraatigu farti u faraati kuugu jiro haddaa ay dhaqdhaqaaqo faraatigii bimacnaa waxaa weye waxaa dhaqdhaqaajinaysa farta wey ile faratu mesh bay isaga jiraayo ogow marka markii fartaadi ay dhaqdhaqaaqday cinda taxaruk اusbuc he taxaraka maxaa la yihaahdaa khaatim wey markaasoo sana dhaqdhaqaaq wey laakiin fartu hadday iska taagan tahay khaatimka farta ku jira ma dhaqdhaqaaqi karaa maya ma dhaqdhaqaaqi karo ma dhaqdhaqaaqi karo marka waa tiyo kale marka cilal sharciya waxay cilal caqliya waxaa weeye ayadu cid wax gelisa uma baana waa hawl iska caqliyo la fahmi karo markii lagu yihahda nin baa maanta maxaa la yihahdaa wuu duulay waxaad markiiba fahmaysaa diyaarad buu raaca waa iska cilla caqliya marka shayg marka waa kuusoo degdegahaya guri shan dabaquu fuulay baa lii tusaale ahaan markaasaa tihi jaranjaru ku fuulay ah, ama xarag baa loo soo laalaadiyey waxaa jirta weeye cilla caqliya markii waad fahmaysaa ah, waxaa lagu yidhi hebel waxbuu baranahayaa saa tir waa nin nool wey waa nin nool ninkaas dumar wax baranahayo oo maxaa dhacay hadda nin dhintay waxma barta akri jiraawo ah, nin dhintaye hal waxma barta wey marka cilla caqliya ayadu waxay keensanaysaa markii tusaaleahaan cilla caqliya xabad qof in lagu dhufto waxaa ku jirta w cilli caqliya inay disho oy dhaawacado jebiso taiir inay ku samayso laakiin alla subxaana wa waa banaanta mararka qaarkood inuu quwoodii ka saaro oo xabadda inta lagugu rido ay maxaa la yihahda he sidii biyihoo kale kuu dulmarto waa dhici kartaa marka kalcilal caqliya bay si waajibin lahayd isaga socono warkoodaas badan xusaas macna ma siina wa naxnu buu ku naclamu waxaan ognaa ana haadihi alcilal ah, ah, cilalkan sharciga ana haadihi alcilal cilalkan sharciyada oo maaa sharciya laga hadlaaye kaanad waxay mawjuudatan mid joogtay qabla sharci sharciga hortiis waa joogtay oo iskaarka maxaa la yihahda kaanad mawjuudatan maya maya xagee wey wanaxnu naclam ana hadihi cilal kaanat mawjuudatan qabla sharci soo ma qor maqligile labaad markuu qabtay cilal sharciyo alcilal alati udiifat wanaxnu naclam ana hadihi cilal waxaa laga hadlaya laga soo hadlay la soco ha ku noqonin macal ha ku noqon cilal caqliya ha ku noqon wixii guudoo laga hadlaya maxay ahay cilal sharciya dhe ah, cilal sharciya taasi markaa laga hadlay wanaxnu naclamu ana hadihi alcilal ha u celina alcilal alcaqliya kuu dambaysa waa inaad u celiso macalkii guud oo ahayd cilal sharciya wanaxnu naclam saa daraaddeed sooma jeeda sheekh maxashuux wuxuu ku yidhi eh, alcilal allati udiifat ila sharci sooma jeed ah, saas wey macal guud baa laga wanaxnu naclam waxaan ognaa ana hadihi alcilal cilal sharciya kaanat waxay ahayd mawjuudatan mid joogtay ahayd qabla sharci sooma jeedo hataa intaasna maraa ku sifaraysa qabla sharci way joogto oo muxuu ahaa iskaarkan khamrada lagu suuxayo lagu waalanaayo lagu sarqaamayo inaan intaa nabi maxamed alayh salat slam qur-aanka lagu soo dejinayo taxriimka horta ma jirta mise ma jir ma lagu suuxayo ha ha waa jirta wey in lagu sarqaamahaye haddii lagu sarqaamahayey taxriimka awa wey maxay u keensan weyde maxaa la yidhaahdaa inay keento taxriim saasuu raba inu ku yihahdo tii muu sii sharxayaw oo lam takun maysan ahayn wey muujibatan lilxukm xukun mid waajibinaysana maahayn markii intaa nebi maxamed alay sl slam qur'anka lagu soo dejin iyo sunnadu aysan imaanin maysan ahayn mid muujibatan lilxukm xukun mid waajibinaysa maahayn lakin goorma xukunku yimid markii sharcigu soo degi kabacdi wey fadalla hawshaas waxay kutusay wey calaa annaha cilal sharciya weeye hayr muujibatin mid wax waajibinaysa hayrkeed inay tahay waxba ma waajibinayso waxay waajibinaysa ma jirtee ee markaas maxay soo boodaysa waxaa weeye waa calaamad weye waa calaamad iyo amaara baa kuusoo boodaysa markaas halkaas u socdaa waad fahamtay maylata intaas u socdaa madhabka saxiixa marka waxaa weye madaahibtoodan oo dhan midna ma ahane waxaa weye waa in la yihaahdo alcilal asharciya waa muujibatun wa muahiratun hee maxaa la yihaahdaa fi lxukmi bijacli illaahi caza wajal allana uu yeelay saa in la yihaahdo walaa tadulu cilatu ciladu kuma tusaysa weeye walaa tadulu cila cilada kuma tusay eh, ila cala xukmi xukunkii aladii xukunkaasoo musibad loo qotumiyey oo loo taagay lahu liajlihu ciladu maxay ku tustaa cila waxay ku tusaysaa xukunkii loo dejiyey oo loo istaajiyey oo loo keenay bay ku tusaysaa walaa tadulu cilatu ilaa cala xukmi xukunkii mooye aladii xukunkaasoo musibad loo qotumiyey liajli sababi isagaasaa loo keeno loo qotumiyey meeshan loo keenayo fain nuibat hadii loo qodo marka adda tafsiil baa galay marka hadduu ku yihi wlcilatu laa tadulu ilaa cala xukmi ladi nuibat lahu haduu ku yihi tafsiilku raa inu geliyo wuxuu ku yihi fain nuibat haddii loo qotmiyo ciladii lilihbaati inay xukm jiritaankii ku tusto ee lam tadula kuma tusayso cala nafyi diide kuma tusayso cilladan waxaa loo qotmiya oo meesha loo keenay markay ayadu meesha taallo oy jirto mawjuuda tahay oo ayadii taallaba ee xukunkiina in la helo haddii ayadii la waayo ka waran waxba kuma tusayso loomana keenin hawshaasu saasuu rabaa inuu ku yihaa fain nuibat haddii ciladii loo qotomiyo loo taago loo oogo lilbaati xukunkii inay ku tusto oo cinda wujuudiha xukunka inuu joogaa lagu yihahdo lam tadulla kumay tusaysa wey cala nafyi diida kuma tusaysa wey oo meesha ka baxdo xukunkiina waa la waayaya kuma tusaysa weeye tan marka waxaa la oran karaa waa in xukunku uu leeyahay cilal badan cilal badan markuu leeyahay ayaa waxaa la oran karaa xukunka cilal badan buna uu ku taagnaa haddii cilalkaa leeyahay xukunku waa la helahayaa haddii cidalkii qaybo ka mid meesha ka baxaan xukunka weli waa sii jiraayaa hadduusan xukunkaas cidalka uusan ku wada taagnayn lannu mar waxaa jirta ciladu ajzaa iyo murakaba la yidhaahdo oo tarkiibkeed haddii qayb la gooyo waxay la macnata iyadoo la wada gooyo marna waxa wey cidalku meesha waa ku kulmahayaan haddii qaar baxaan tii kalema saamaynayan kuwi kala beesh baaqi ku xukunkooda iyaga fursanhayo saa in la yirahdo marka noqonaysaa wuxuu ku yidhi aw nusibad waxaa loo taagay weye ciladii linafyi inay meesha nafyido wax diido oo kan waa maanice la soco maanic oo muxuu yahay haweeneyda haddii xayd laga helo hee waa maanic iyo diide iyo caabiyo weeye wuxuu diidahayaa salaadii iyo soonkii iyo wadcigii iyo tawaafki waxo dhan buu diidahaya waa cila xaydku waa cilo marka nusbat ciladii waxaa loo qotamiyey linafyi inay wax diiddo lam tadulla kuma ay tusaysa cala alibaati xukunku inuu jira kuma tusayso mar haddii diiddo loo dhigay meesha oo marka iyada la helaa wixii la diidahayaa la yidhi marka ayada maxaa la yihahda waxbay sugaysaa meesha lagama qaadanahayo meesha waxbay ku sugaysaa lagama qaada cinda intifaahiha taasa laga wada tafsiirkuuso wuxuu yidhi wa in nusibat marka taa waa laba xaalo haddii isbaat loo sugo loo keenay isbaat bay ku tusaysaa nefyina kuma tusayso nefyi haddii loo keena meesha nefyigaasay wax kugu tusaysaa isbaatna wax kugu tusaysa waa laba xaalo xaalo saddexaad oo maxay xaalo saddexaad labada dhinac waa u shaqaynaysaa labada dhinac waa u shaqaynaysaa ayb waa midda marka midii la oran jiray alxukmu yaduuru hee maa cilati wujuudan waa cadam tii la oran jiray waa tana wa in nusibat haddii loo qatumiyo loo taaga ciladii linafyi walibaat haddii saa labada loo qotimiyo loo keeno inay nafyina wa kugu tusto ismaadna wax kugu tusto wa hiya cila waa cilada loo dejiyey oo loo keenay weeye cila mawduuca cilada loo dejiyey oo loo keenay lijinsi اxukmi xukunka jinsigii guuda xukunka loo keenay dalad waxay kutusaysaa calaa nafyi walisbaat bay kutusaysaa haddii xukunka jinsigiisa loo keenay nafyi isbaat bay kutusaysaa fayajibu waa waajibahaya an yuujada in la helo alxukm xukunka in la helo biwujuudihaa iyada helitaankeeda xukunka in la helo maaa l wayazuulu xukunka waa suulahayaa wey bizawaaliha iyo daysuu meesha laga waayana waa baxaysaa inta kale waa iska dhibyarta waxaa u baahan inaan fiirino wahiya alcila almawduuca liinsi lijinsi alxukmi taas intaa bes aan ugu cusub inta kale waa iska dhibyarta taa macnaheed waxaa weeye cilada waxay u qaybiyaan cila eh, ljinsi maxaa jinsi alxukm cila lijinsi alxukm bay u qaybiyaan iyo cila lilacyaan bay u qaybiyaan cilo acyaanta iyo daatada ku tacalluqda iyo cilo ku tacalluqda xukunka tan marka waa waa cilo ku tacaluqda wy xukunka w cilo ku tacaluqda xukunka wy manaa xukun lijinsi xukunka waxay u tahay jinsigaas guud oo xukunka ayay cilow tahay tusaalayaasha ay bixinayaan waxaa ka mid a markii laga hadlahayo eh, cila cila oo lijinsi xukm markay ka hadlayan waxaa ka mid tusaalaha yiraahdaan ah, waxaa la yiraahdaa qisaasta in qof la qisaasto alqisaas in qof la qisaasto waxaa weeye waa camdi maca takaafu inaad kas wax u disho qofku qofkun kas u dilo maca takaafu iyadoo laba qof isu dhigmaan de gaal iyo gaal hadday isdilaan waa isu dhigmaan muslim muslim hadday isdilaan waa isu dhigmaan xor iyo adoon hadday isdilaan isuma dhigmaan laba xor hadday isdilaan waa isu dhigmaan laba adoon hadday isdilaan waa isu dhigmaan laakiin xor iyo adoon isuma dhigmaan marka waxaa lagu leeya alcamdi waxaa weeye wuxuu noqonayaa camdigu waa maxaa la yihaahdaa maca takaafu ayuu noqonaya qisaastu waxay ku taagan tahay alcamdu inaad kas wax u disho iyo takaafu inay labada qof isu dhigmaan labada qof isu dhigmaan marka maxay tahay mar haddii la helay camdi la helay takaafuna la helay qisaas baa ka dhalanaysa qisaas baa ka dhalanaysa marka waxay cillo u tahay jinsi xukm guud oo ah qisaas bay u laakiin markii cayaanta la yirahdo way ka duwanta cayaan markii la yirahdo oo tusaalahan cayaanta waxaa weeye iyada taa lafteeda markii la yirahdo waxaa lagu odhan alcamdu lmaxdu camdiga oo baraxala waxba aysan ku jirin hee waxaa weeye yuujibu maxaa la qatla waa lagu odhan ama yaqtadi lqatla waa lagu odhan qatl iyo dil ayuu keensanaya bimacnaa hadda taa hor haddaan ku noqono oo markii laga hadlay alqisaas alcamdu maca takaafu waxaa lagu leeyahay waxaa laga soo qaadaya inay tahay kal cila waaxida cila waaxida xukunka haddii iyada la hela waa la helaya hadii lawaana waa la waayaya taasu macnaheedu noqonaya maadaama uu yahay jinsi cila jinsi lilxukm ay tahay haddii ayada la helo xukun qisaastaa waa la heli camdi maca takaafu haddii la helo qisaas waa la helaya haddii la waayo camdi maca takaafu qisaas lama helayo lanna xukunka waxaa la sheeganaya oo cilo u yahay jinsigaas guud oo ah haddii la helo ciladi waa la helaya xukunka hadii la waayna waa la waahaya oo markay xukunka u tahay ay u tahay jinsi lilcila ay tahay haddii laakiin laga wado acyaanto kale acyaanto kale waxaa lagu leeyahay tusaalahaan hadda saan misaalin oo kale waxaa lagu oran dilku dilku alcamdu almaxdu waxaa weye dil buu keensanaya baa qatli buu keensanaya alqatli ayuu keensanaya baa lagu oranhaya ayb qatligu marka haddii saa la yiraahdo qatligu kuma taagna hee camdi maxdi qatl kuma taagna keligeeda oo maxaa dhacay waxaa keena hadduu ridoobo waa la dili hadduu zinaysto oo he uma xusan yahay maa lagu samaynayaa waa la dili wey hadduu dadka xoolaho u bambaxo maa isbaaro u dhigto inamaa jazaau ladiina yuxaarimuna warasuul baa loo qalba waa la dili wey marka dilku kuma taagna he hal sabab kuma taagna lakin muxuu ku taagan yahay asbaab badan wey laakiin qisaas muxuu ku taagan yahay hal hal cilo oo maxay ahayd camdi maca takaafur isa socdo ayuu ahaa marka waad ujeedasay u kala duwan yihin marka markii la yihaahdo eh, ciladu waxaa leel cayaan baa looga dhigay way ka duwan tahay way ka duwan tahay oo ciladii waxaa laga yaabaa in la helo xukunka in la helo laakiin cilal kale kale gooni uu ku taagan yahay cilal gooni uu ku taagan yaa laga yaaba marka masal xoogaa is cawinsan lakin waan ka soconayna waa inta hadda wuxuu ula jeeda wuxuu hadda ula jeeda wahiya almawduuca lijinsi alxukm wuxuu ula jeedaa xukunka iyo ciladu keliga xukunka keligeedu ku taagan yahay haddii la waayo iyadoo la waayo xukunka intaa muhimadisugu bila jecel marka wuxuu yhi wain nusibat linafyi wاlihbaat wey wahiya alcilaة اlmawduucaةu lijinsi اlxukmi weeye xukunkaa guud jinsigiisa guud baa loo dejiyay dalad waxay kutusaysaa calى الnafyi wاlihbaat bay kutusaysaa wey oo ayada haddii meesha laga waayo xukun waa la waayo haddii ayada la helo waa la helaya fayajib waxaa waajibaya an yuujad اxukmu xukunkii in la hela iyadu keensanaysay biwujuudiha ay wujuud اcila weeye wayazuul اxukm xukunkiina wuu suulhayaa weeye bizawaaliha zawaal cila ku suulhayaa taa iska dhib yar tahay wa min الnaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi ina kula cilatin cilad kaste tadul waxay kutusaysaa calaa xukmayni laba xukm kutusaysaa cala ibaati wanafyi kutusa labada xukmo kuwaas cala ibaat iyo wanafyi cilo kaste waxay kutusaysaa bay dhaheen laba xukum oo ah maxaa la yidhaahdaa alibaat wanafyi bay kutusaysaa faidaa nusibat haddii loo qotumiyo loo istaajiyo lilbaati isbaat haddii loo keeno iqtadad waxay keensanaysaa oo dalbanaysa codsanaysaa waxaa la yidhaahdaa albaat bay codsanaysaa in wixii la sugo cinda wujuudiha iyo wujuud ciladi de markii la helo wey wanafyi bay maxaa la yihah keensanaysaa weeye cinda cadamiha iyada markii la waayana meesha waxa laga waayahaya waada saas yirin ayaa jira shiraaji marka ma yeeli doono shiraaji ma yeeli doono wardinaya oo dee midii hore ahayd fain nusibat maxaa la lilihbaati lam tadula cala nafyi hawlaasoo dhan meesha ka baxay soomaa kuwaasay diidayihin kuwa shiraaji laakiin ma yeelay warkaan asaga warkaasa ma yeelay ida musbat libaat ikhtadad waay keensanaysaa ee alabad waxay keensanaysaa wey albaat in xukunkii la helo cinda wujuudiha wujuud acilo wey wanafya nafyin iyo maaa diida waayid weeye cinda cadamiha marka iyadii la waayo wey waxay dhaheen waa in nusibat haddii loo qotmi ayagbaa socdee waa in nusibat linafyi iqtadad inafya cinda wujuudiha bay keensanaysaa waa in nusibat ciladii haddii loo qotmiyo loo ogo loo istaajiye linafyi inay wax diido ikhtadad waxay keensanaysaa annafyi bay keensanaysaa cinda wujuudihaa ayadii markii la helo nafyi bay keensanaysaa walibaat bay keensanaysaa weeye oo ka dhalanaya cinda cadamihaa marka iyad meeshay ka baxdana isbaat baa soo fariisanayo warkaasay yihaahdeen wa haada khaa umruka shiraazi warka asaga war khaa ah weeye saxna ma aho war khaa ah w hada khaa maxaa dhacay lianna acilata sharciya wey cila sharciya daliilun ay amaaratu wey cala alxukmi laa muujibatun lahu sooma jeedin wuxuu hada khaطaun um buu ku yiri leannu nimankaas maxay rabaan nimankaas waxay rabaan inay talaasum ka dhaliyaan cillo kasta oo la sheegay waxay dhaheen laba xukun waa qasab inay keensato marka iyada la helo haddii loo dejiyey maxaa le keensasho markii waxa ay keensanaysa ay keento hadda xukunku waa sax way keensanaysaa wey markii meeshii laga waayo wixiina waa la waayahaya haddii waayid loo dejiye diido e way keensanaysaa diidadii marka ayadi meesha ay soo fadhiisato e kii baa la waayahaya warkaasay dhaheen talaasum bay dhaheen waa qasab bay dhaheen waa qaab bay dheheen marka warka muctasilada ayaa meesh ku jiro wa hada khaطan buu ku yiri marka maxaa dhacay lianna cila sharciya cilada sharciga waa daliilun ee amaaratun weeye muujibana maaha muasirana maaha wax ay meesha tahana ma jirtee waa calaamad weeye meesha iska maaa babanaysa saasuu rabaa inuu ku yiraahdo waa warkii ashaacirada marka walihaada sidaa daraaddeed ba isu niqaashay wuxuu yidhi sidaa daraaddeed kaana ahaa yajuusu miduu bannaan yahay anlaa yuujada inaan la helin oo meeshaba laga helin maa culliqa wixii lagu xiray calayha dusheeda weeye oo min alxukm xukunkii ah, waxaaba dhici karta ciladii in la helo laftigeedii wixii xukunkaa lagu xirayna aan la helinba ah, ciladii meesha way taallaa laakiin wixii xukunoo lagu xiray maba shaqaynahayo walihaada sidaa daraaddeed kaana yajuusu mid banaan maxaa la yihahda anlaa yuujida inaan la helin oo meeshaba laga helinin maa culliqa wixii lagu xiray calayha dusheeda cilada wixii dusheeda lagu xiray oo min alxukmi ahaw xukunka ayada ciladii waa taallaa xukunkiina ma yaallo marka tan maxaa loo yaqaanaa Eh, kutubta kale ku arki doona waxaa loo yaqaana takhaluf اxukm ciladii waa la helay watakhalaf اxukmu xukunkiina waa dibdhac oo lama hayo taa macnaheed marka way kutusaysaa wey ciladaadu inay baadil tahay oo fuundo tahay waxna aysan jirin cilo meesha expira la timi sheekh waa ilaa haddii jiddo waa imaan lahayd wey marka kasriga waxyaala loo isticmaalo wey maxal eh, kitaabka la yiraahdo muxuu ahaa rawdaha iyo meelahaas oo kale jamc jamaaci baa lagu gaari doona insha allahu tacala marka saasuu yiri wey marka taas inay dhacdada dhici kartuu yiri wdliil buu ku yihi caqliyu dliilka caqliga waa cilal caqliya hadda la soco mar haddii aan soo taxqiijiyey ku yihi cila sharciya waxaa dhici karta in ayadii la helay xukunkiina la waayo oysan xukunba dhalinin e bimacnaa waxa weye waa xabadaad nin ku riday ama ugaar aad ku riday e oon ugaartiina kuu dilin ninkiina kuu dilin sida ciid bay ku noqotay oy biyay ku noqotay marka xabad meesha lamada dhemish baad la timid wey ciyaalka rashkoodii yaad meesha la timid wey marka taas waaan raba hadda raba inuu daliil kale uga dhigo wuxuu rabaa cillan caqliya ayadu laakiin waa qasab waa inay xukunka keento oo maxay tahay bakeeri haddaan ta saa u qabto dhagax ku dhufto qalalcabudhaa kala jabahaya laa cilli caqli wa haddii bakeeriga saa loo qabtay koobkan oo lagu dhufto dhagaxee eh, waxaa la yaqaanaa dhagaxu inuu quwo iyo awood u leeyahy ku jijabiye eh galaaska bakeeri koob ku jijibi maxaa la yihahdaa dhalada ku jijibiyo saas rawayn ku yidhah wuxuu wa daliilu caqliyu daliilka caqliga waa daliil maxaa leeyahay xilal caqli ula jeeday alladii kaasoo yadullu kutusaya binafsihi naftiisa wax kugu tusaya isaga naftiisa cid gelisay iyo cid awood gelisay ma jirto rawaa inuu kugu dhaho cid awood gelisay iyo naf cid gelisay ma jirto isaga biquwatihi buu kugu tusaya xawli buu kugu tusayaa wey yajuus waxaa bannaan an yadulla inuu ku tuso ee yajuus waxaa bannaan an yadulla calى wujuud اxukmi xukunki inuu joogo fi mawdic اladii mawdici iyo booskii aladii fi mawdic booskii aladii mawdicaasoo wujida la helay fiihi dhexdiisa laga helay inuu xukun keensada maxaa la baa dhacaysa xukmiga cilal sharciya ayadu waxaa dhacaysa in meesha haddii la helo aan xukunkii lahelin baa dhacaysa laakiin cilal alcaqliya haddii la helo xukunkiina waa la helay mesh laga qasab mana kadib dhacayo laa takhaluf daliil caqliy ee cilal caqliya aladii daliilka caqligaho yadulu kugu tusay binafsihi asaga nafti saara binafsihi daliilun wey isagaa naftiisa u madax banaan wey cid daliil ka dhigtay ma jirta hadda la soco ilaahay daliil kama rasulkiisa daliil kale adiguna daliil kama dhigay asagaa naftiisa daliilu awey saas rabaa inu ku yidhaha yajuus waxaa banaan an yadula inuu ku tuso calaa wujuudi اxukm xukunka inuu joogo fi lmowdic booska inuu joogo aladii kaasoo wujida la helay weeye maxaa laga helay daliilka caqligaaba laga helay wey fiihi dhexdiisa daliilka caqliga meeshii laga helay asaga xukunka in laga hela waa qasab weeye haddaad wadaado galaaskan dhagax ku dhufato waxaa weeye waa inuu maxaa la yirahda u jejebiyo ayb marka cilal sharciya waa ka duwan saas raba inuu ku yirahdo waa hol iska falsafi aan ka socno suma intaas kabacdi bu yidhi yucdamu waa la waayayaa buu ku yidhi markii xukunkii caqliga ahaa daliilka caqliga iyo maxaa la yihi cilladii caqliyadahay markii wujuudkiisa xukunkii laga helay uma yucdamu waa la waayooy wayahbutu wuu sugnaan weeye xukunkii wayahbut alxukm wuxuu ku sugnaan bidaliili aakhara buu ku sugnaan wey daliil aakharana inuu ku sugnaada laga yaabo isaga in la waayaa laga yaabaa laakiin mid kale inuu kusugnaadaa laga yaabo adil caqliho badan de adilo caqliho badan inay maxaa la helo ayaa laga yaabaa uma inta yucdamu waa la waay wa yahbutu xukmu xukunku wuxuu ku same daliil aakharaba kusugnaawo intaasoo dhan wuxuu kaga hadlaya adaliil alcaqli oo isagoo awoodiisa quwadiisa wax iska wata ayuu kaga hadlaya wuxuu ku wadaliilu sharciyu daliilka sharciga alladii kaasoo manaa cilal sharciya weeye saara ahaaday daliilan ku ahaaday bijacl jaacil waxaa la yidhaahdaa yeelid uu yeelay ah, bijacli yeelid jaacilun mid wax yeelahaya uu yeelay awlaa isaga uga habboon weeye bidaalika hawsha ayadaa bidaalika awlaa bian yajuusa dalaalatu calaa wujuudi اlxukmi uma yucdam اlxukmu cafwan cafwan meeshan manaha ukunkii ukunkii harci xukunkii caqligaha wuxuugeystuma yucdamu waa la waahaya isaga meesha ka baxaya wayahbutu wuxuuna ku sugnaanaya xukmi daliilin aakhara ayuu ku sugnaanaya daliil aakhara ayuu ku sugnaa sax intaa marka wa daliilu sharciya aladii saara daliilan bijacli jaacil awlaa bidalika wuxuu ka wada meesha aadna leedihiin way islaazimahayaan ilan marka waxay ku dheheen waxay ku dheheen ina kula cilatin tadullu calaa xukmayni cala ithbaat wanafsi xukumaysan dhehen taasuu radinahaya taasuu radinaya midaasuu radinaya wuxuu ku leeyahay wdaliilu sharciyu aladii saara daliila bijacli jaacil awlaa bidaalika asagaa uga habboon middaa daliilka caqliga ahoo oo muxuu kaga habboonya in asagii la helo xukunkiina la waayo daliilkii ciladii in la helo xukunkiina la waayo oysan waxba dhalin waxba aysan dhalin asaga uga habboon liannu cid baaba yeeshay marka ciddii baana ka siibaysa awooddii marka ciladii waa la helahayaa xukunkiina la heli maayo limaada markii horeba cilanimadan iyo awooddan cid baa gelisay ciddii baa marka ka saaraysa wey nambarka hanaad ay awlaa bian yajuusa dalaalatuhu inay maxaa banaato inuu ku tuso calaa wujuudi اxukmi xukunkii inuu ku tuso inuu joogo dalaalatuhu ku tuso calaa wujuudi اxukmi manaa daliilkii sharciga ahaa ama caqliga ahaba harciga cilada sharciga waa kutusaysaa calaa wujuudi اxukm xukunka inuu joogo uma intaas kabacdina yucdam اxukm xukunkii baa la waayay meeshu ka baxaya xukunku waa ka baxaya meesha oo wayahbutu wuu ku sugnaanayaa bidaliilin sharciyin aakhara oo cillo kale hadda la soco cillo kale ah ayuu ku sugnaanayaa fafham buu ku yidhi hawshaa fahmu ah, waxaa dhici karta xukunka in la helo maxaa la yidhaahdaa oo meesha laga helo ee cafan cilada in la helo meesha laga helo xukunkii ina uusan jirin baa dhici karta waxaa dhici karta xukunkii in la helo ee ciladiina aysan joogin oo muxuu ku taagan yahay cilal kale oo sharciyo ah ee yuu ku taagan yahay marka macnahed wuxuu noqonaysa in xukuu taagan yahay he alcilal mutacadida saas kuusoo boodaysa saasa kuusoo baxaysa saasa kuusoo baxaysa marka wadaliilu sharciyu aladi saara daliilan bijacli jaacil mid yeelay wey oo marka hore bijacli jaacil waa tuu kusoo yiri mujtahidka iyo alla iyo cid inay yeeshay baa laga yaabaa saas waa tuu kusoo yiri kaasaa awlaa bidaalika uga habboon weeye oo ah in asaga inta la helo xukunkii la helo asaga inta la asagii la helo aan xukunkii la helin intaaso dhan waa dhici kartaa intaaso dhan waa dhici karta ayuu rabaa inu ku yihahdo ayb fasl wixii wa yajuusu waxaa banaan marka nimankaas buu la niqaashayo radiyey lakiin muhimaddu way caddaatay weye oo madhabkii hore oo ahaa maxaa la yihahdaa uu soo maray wain nusibat lilnafyi wاlإثbaat wahiya alcilaة اlmawducaة ljinsi اlxukmi dala calى nafyi wاlإثbaat kuwaas way kuwa fiican wey waxaan kaloo dhan lakiin waa iska hadal iyo niqaashi dood wuxuu fasl wayajuusu waxaa banaan an yahbuta اxukm اwaaxid xukunka waaxidka inuu ku sugnaado bicilatayni waalaaa maxaa la yihahda wahalaain waakara Ah, ka badan manaha ma banaan tahay hadalku ka raba inu ka niqaasho alxukm waaxid ma banaan tahay cilal badan in lagu cileeyo xukm waaxida waa laysku haya wadaad waa diidan yihin wadaadana waa ogol yihiin asagoo ogolaashadii maray haddii le waa la ogolya halka xukun meeqa cilaa lagu cilayn kara haddana isku qabteen isagoo hadda kamu hadleen qaar waxay leeyihiin shan cilo wax ka badan ma banaan xukm in lagu cileeyo haddana waxay leeyihin shan baad sheegaysaaye shan kun in lagu cileeyo inaa banaan tahay hal xukun shan kun cilo in loo keeno banaan tahay wax dhibana male annaga waxaana xukuma adilada iyo macaanidana xukuma laakiin laba iyo shan iyo saddex iyo midna ku qaydi aadana waa diidan yihin marka w yajuus waxaa banaa an yahbuta alxukmu alwaaxid hal xukm inuu ku sugnaado bicilatayn laba cila in lagu sugo wa alaain saddex in lagu sugo aar aara wax ka badan alaa wax ka badan kalqatli oo guur soo ritay oo maxaa la yidhaha ante aan waalnayn ayib sabin aan ahayn iyo wariddat inaad ridooda haddaad ridooda iyadina waa lagu dili way howlahaas o dhan gudul ku waajibaya marka hadda colkaa xukun oo dilka waad ujeeddaa inta cillo ou ku taagan yahay inta cillo ku taagan yahay dil aad wax disho xaaraam ah in maxaa la yidhaha qofku u ridoobo inuu sinaysto muxsan yahay howlahaas o dhan ku taagan yahay ayib tusaale kale wa taxriim alwadci galmadii xaaraannimadeedii yahbutu wuxuu ku sugnaanaya bilxaydi haweeneyd in dhiig qabto looma galmoon karo waana xaaraan wlixraami haweeneyd hadday xarmantahay xaj xarmantahay looma galmoon karo waa xaaraan wasawm inay sooman tahay haweeneyd waxaa la yidhah haday sooman tahay looma galmoon karo waa xaaraan wlctikaafi haweeneyd hadday ictikaafsa ina looma galmoon karo waa xaaraan wlciddati haweeneyd hadday ciddo ku jirto iyadana looma galmoon karo waa xaaraan ah, looma galmoon karo oo tusaale ahaan dee haweeneydu markay ciddada ku jirta qaab badan bay ku imaan kartaa qaabka waxaa ka mid a haweeneydan inaad adigu qabto ina adigu qabto marka shubha loogu galmooday waxaa qasaba ninkaa u galmooday inay ka cidotirsato shahwadiisi biyihiisii ayib intaa ay ninkaa ka cidotirsa adigu ma dhawaan kartid waa mamnuuc wey marka wadcu taxriim meeqa hadda shayba ku sugnaaday ciidda wax ka badan ku sugnaaday marka xukunku waxaa weeye hal xukun cilal badan waa ku sugnaan karaa bas waa iska dhibir midkaas fasl wakadalika yajuus waxaa banaan an yasbuta xukunku inuu kusugan an yasbuta inuu ku sugnaado bicilati waaxidati axkaam inay ku sugnaato wey kadalika yajuus waxaa banaan an yahbuta inuu ku sugnaado bicilatin waaxida hal cilo axkaamun inay ku sugnaataa banaan weeye axkaamtaasoo mutamaahilatun isu eg weeye axkaam ishaabaa isu eg isdiidaynin inay ku sugnaataa ayaa banaan wey kal ixraami waa inaad xarmato xaj aad xarmatoo kale wey ama cumro yuujib wuxuu waajibinahayaa taxriim اlwaطi inaad galmooto maxaa la yihahda taxriiminaya kalixraam yuujib wuxuu waajibinaya taxriim اlwaطi galmada inay xaaraam tahay iyo waiibi iyo maxaa la yihahda catarkii barafuunkii iyo walibaasi iyo dharkii makhiidka inaad ku labisatay iyo wayri daalika waxaasoo dhan buu maxaa la diidaya lakiin cilalkan iyaga hadda isma diidahayaan galmada iyo waiga iyo iibki waxaasoo dhan cilal hadda isdiidahaya ma aha hal cilal hal dhinac wada socoto وkadalia waxaa banaan weeye aia saas yjuز waxaa banaan an yahbuطa inuu ku sugnaa bاlcilaة الwaaxidaةi axkaamu mukhtalifaةun axkaam mukhtalifa oo kala duwan inay ku sugnaato hal maal cilana waa dhici kartaa tusaale kalxaydi sida xaydkii oo kale wey yuujibu wuxuu waajibinahayaa taxriim alwaطi in loo galo haweeneydii wuu waajibinaya in xaaraamtii waajibinahaya taas waa xagga taxriima u wa ilaalin ixlaal iyo xalaalnimana waa waajibinahayaa tarki salaad salaadda in laga taga inay xalaal tahay hadda u fiirsa laba dhinac bu u daaqa dhinac wuxuu ka keenaye muxuu ka keenay taxriim oo waaa lagu yii maxaa lagu yidhi kalxaydi baa le yuujibu taxriim alwaطi taxriim buu keenay dhinacna wuxuu keenay ilaal ilaal iyo taxriim ismidaas waa mukhtalif waa kala duwan yihi mukhtalif waa kala duwan yihin laakiin tii hore maxay ahayd yuujibu taxriim maxaa la yihahda wada waiiba walibaas kuntu taxriim kuwada socdo mutamaaila hal dhinac bay uga socdo taxriim bay kuwada socoto tan laakiin waa ka duwanta oo maxalka xukun waxa weeye wuxuu keenay wakadalika yajuusu an yasbuta bilcilati waaxida axkaamu mukhtalifatun maxay isku duwanta dhinacna xalaal buu ka keenaya dhinacna xaaraan buu ka keenaya waana hal cilli hadda la soco kal xaydi wa yuujib wuxuu waajibinaya taxriim alwaط'i galmada in xaaraanta waajibinaya iyo wa ixraaq banaanaasho buu waajibinaya tarki salaati salaada in laga tago mar hadday haweeney xaydo tahay waxa u bannaanoo xalaal u ahee inay salaadii ka tagto waxaa xaaraanka ahee in loo galmoodo walaakiin ha yeeshee laa yajuusu ma banaano weeye an eh, yabuta inuu ku sugnaado bilcilati waaxida hal cilo keligeeda weeye axkaamu mutadaadatun axkaam mutadaadusa ah, did isoo ah, cagsi isu ah hal maxaa laya cilo waaxida axkaam ishardinayso isku dhacaysan ku sugaaya laa yuqbal hada hawshaa la aqbalahayo ma aha weeye ayb lanno shay waaxida inuu dhaliyo ha la yidhahdo axkaam mutadaada oo iska hor imaanaysa maya hawsha laga yeeli maayo tusaale ka taxriimi lwadci galmada inay xaaraan tahay iyo wa taxliiluhu inuu banaan yahay galmada inay banaan tahay hal cilad waxaad nooga dhalisay he taxriimu lwadci wa taxliiluhu waad nooga dhalisay taas ma qaban karta hawshaas ma qaban karta maxay tahay sababtu litanaafihima inay labadooda isnafyinayaan oo isdiidayaan wey lianna waa maxal waaxida wey hal maxal oo waaxida wey laakiin hadday tahay islaamna maxaa la yihahdaa waa loo waa xaaraan in loo galmoodo midna in maaa loo maxaa la yihahdaa waa banaanta in loo galmo midna ma banaan in loo galmoodo oo amaakinta ay kalida maxalku hadda taa shuqul iskuma le lakin hadda waxaa laga hadlaya waxaa weeye waa hal maxal wey waxa laga hadlaya hal maxal ee hal boos wey waxa laga hadlayo ayb faslu wakadalika yajuus waxaa banaan an takuna اcilة inay tahay xud damanta inuu adg yahay inuu adg yahay lakin maa waa iska fududaanaya iska fududaan doona insha allah وkadalika waxa wey yجuز waxaa banaan buuye an takuna اcilatu inay ahaato ciladu inay ahaato liثbaat اxukmi xukunka inay sugto fi اbtidaaءi bilowga hore xukunka inay sugto marka hore bilowga xukunka inay sugto ayaa laga yaaba tusaalahay kuga cadaanaysaa kalcidati sida ciddadii o kale ciddaan hadda soo marinay fi اlmanci inay diido an nikaax haweenayd maa l in la guursado la meheriyo war haweeney la furay ama laga dhintay oo ciddo ku jirta sheekhow meher ma lagu xiri karaa wey maya wey haadihi alcilla wa hiya alcidda tamnacu alxukma ibtidaa'an xukmga la diidaysa waxay ku leey sheekhow meeshaan sawajtu ma gasho diiday hawsha waa lagaa diiday haye waqad takuunu ahaataa la arkaa waqad takuunu cillatu cilladu inay ahaataa la arkaa fi libtidaa walistidaama inay ibtidaagana diiddo laakiin la soco intaana ka bixtaa hore kalciddati fi lmanci nikaax soo kuma dhihin laakiin ciddadu axkaan aysan maxaa la yidhaahdaa aysan diidayn aysan meesha aysan ka saarayn baa jira oo maxay taha dee sida hadda aan mitaalino kale haweenay nin qabay ama addoontiisa haddii qof shubha loogu galmoodo iyo ismoodsiis ee nikaaxi meesha ka rafcin mayso nikaax waa jira nikaaxi waa jira macaana haweeney waa ciddo tirsanaysa hadda la soco laakiin ma la qaba mise lama qabo waa la qabaa haweeney nikaax waa ku xiran laakiin hawsha sabab kalaa meesha soo galay ah, sabab baa soo galay ayib sabab baa soo galay kalcidati wey maaa la filmanc marka filmanci nikaax nikaax bay diidaysaa wey nikaax in haweeneydii la guursado ayay xalli nikaax bay diidaysaa ibtidaa'an bay diidaysaa wey hawshaa may ogolo wey laakiin nikaax ma rafcinaysaa ciddadu nikaax ma rafcisaa maya wadaadda soomaalida baa ku wareeray cilladu hal hiya maxaa la yidhaahdaa eh, eh, maanicatun aw raaficatun aw kiilahuma macan masaa'il caqiida ay ku dhimeen hadda wakti maahayd waayo markaasaa lagu jabay hog iyo ba'aba ka dhacay oo cilalkan waa khatar wey howlahan ciladu markay maanico tahay iyo markay raafico tahay iyo markay macan tahay saddex waa in la fahmo saddex waa in la fahmo tan marka maxay tahay kalciddati weeye filmanci nikaax nikaaxii bay diidaysaa wey laakiin nikaaxi inuu sii joogo miyay diidaysaa maya somaana soo sheegmida ayada ma diidays mida ayada waqad takuunu cillatu inay ahtaa la arkaa fi libtidaa'i walistidaamati inay marka horeba xukunka in la bilaabana diidaa laga yaaba inuu sii socdana ay diido marka hore waxay ku leedahay xukun ma ogoli waa diida haddaad adugu indhaha istirto ama aad garan weydo amaad jaahil ka noqoto ood xukun ku dhaqaaqdo he oo hadhow ay soo bax algula la kala tuuraya xukunkaa ma sii soconay mana laazimahay waa la baabi'inaya ka radaaci mugmadii oo kale weeye radaac mugmadii oo kale fii ibtaali nikaax nikax way gurinaysaa oo maxay tahay maxaa leeyahay ridaacu waa cilo marka hore gabar aad naas wada nuugteen in laguu guuriyo ma banaanta ma banaana ma banaana ibtidaa'an bay diidaysaa ridaacu wuxuu diidaya ibtidaa'an inuu zawaajku waa diidaya haye midnaan ogeyn adiga gabadha war midnaan ogeyn hawshana xog umin ahayd waalidiintiiy dadkii sukii muujiyey hawsha dadku waa dhinteen hadhow baa dad hawsha ogaa yaay waa isguursateen dad hawsha ogaa baa soo baxay waxaa la yidhi mhebli hebel baa isqaba ha hebel oosee ku dhici karta hebelaa wada muujisay annagaa bogan markhaati ka ahayn waana isqabtaa reerki waa degan yaho carruurbaaba laysu dhalo hadii la rabo nikaax ma sii jiraya mise waa buraya waa buraya huna alcila ibtidaa'igiina weydiida ridaac waa diiday nikaax in la bilaabo o laba qof la isu guuriyo marka iyagoo isqaba ay soo baxdana hee waa diiday waa buriyo waabri lakiin ciddadii waa ka duwan ciddadu maxay diideysay ibtidaaga basay diidaysa laakiin ma ahayn he nikaax miyay burinays nikaax ma burinayo saas kala duwan yihiin marka waqad takuunu cilatu fi libtidaa cilo inay noqotaa laga yaabaa weeye fi libtidaa'i walistidaamati weeye joogtadii iyo maal bilowgii joogtadiiba inay noqoto marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa maanicatan he lizawaad wa raaficatan he lizawaad laftiisa nikaax waa burinaysaa labadiiba maa waa diidaysaa lakin ti hore waxay ahayd maanic basahid fasl wixii walaabudda waxaa laga maarmaana bal intaa nugu dayso horta ciladu waxaa laga maarmaana buyo loo maaranlaaya fii raddi farci farca in loo noqo oo loo celiyo ila alasli radiguna bimacnaa waa ilxaaq raddi waxaan soo sheegnay in badan raddigu bimacnaa ilxaaq walaabudda waxaa loo maaranlaaya oo laga maarmaana fii raddi alfarci ilxaaq alfarci in la haleelsiiyo oo loo celiyo ila alasli asalka in loogu celiyo min cilatin cilana in loogu celiyo oo yujmacu lagu jamcinahayo biha cilada lagu jamcinahayo baynahumaa dhexdooda lagu jam maxaa la yihahda asl walfarci lagu jamcinahayo bayn alfarci walasl lagu jamcinahayo taa waa laga maarmaan waana sax wey taa waa iska dhib yar tahay horena waa usoo marnay wey musqaar waxaa ku qoran tujmacu baynahumaa waa ku qoran tujmac meesha laga dhig taa horena usoo marnay waa iska dhib yarta middaa ayada lakin shiraasi hadda undad radiyey ayuu u keenay ducuhu wa qaala bacduna fuqahaa waxay dhaheen culamada qaybo ka mid oo ah culamaa alciraaq min ahli lciraaq oo xanafiye weeye ayaa waxay dhaheen yakfi waxaa ku filan fi lqiyaasi qiyaaska waxaa ku filan tashbiihu lfarci farci lagu shabaho bilasli asalkii in lagu shabaho bimaa yaqlibu wax qaalib noqonahaya calaa dani daniga qaalib ku noqonahaya anahu miluhu anahu farcu milahu milucas inuu yahay sidaas hawshan u soo celiyey inuu nimankaa ku radiyo wadaadada axnaaftaa waxay dhaheen weeye waxay dhaheen cilo iyo farac iyo maxaa la yirahdo wax laisku jamciya muhiimaddu ma ahane waxaa weeye inaan taas saas u fiiriso inay dhinacya isaga egyihiin aad aragta wey kanu inuu geri yahay dheeriya sida geeda qoor dheeriyahay kana geelaya qoor dheeriya luga dheer dheeriyahay intaa inaad xagga inta ka fiiriso xoogaa isu ekayso bes intaasa kaaga filan laakiin maxaa cilo iyo sabab ijtihaad iyo ciladii farac maxaa ka dhexeeyey howlaha anagu ma baahnin baynaha hawshaan wanaga qaala bacdu fuqahaa min ahli ciraaq yakfi waxaa ku filan fi lqiyaas waxaa ku filan tashbiih lfarci farc inaad ku shabahdo u ekayso bilasl aad u ekaysiiso bima yaglibu wax qaalib noqonayo cala dani daniga qaalib ku noqonayo oo xoog badanayo annahu faracu milahu iyo eh, mil maxaa la yihahdaa asl in oo kale saas in maaa la yihah xukun kale mil yahay in maaa la yihah ad saas u maraysa tiibuu marka rabaa inuu fasiro oo taa de macnaheed waxa w la ohan yahay qiyaasu shabihi baa kuusoo ekaanay soo kuusoo baxay soomaa in laysaga qiyaas qaasay tusaale ahaan bariisku waa nabaad biyaha maxaa la yihahdaa aan laga goyn oo biyuhu dhex fadhiyaa naylofarkan oona qiyaas qaadanayna waa laba nabaadoo biyo ku dhex baxa way so ekaan tii ayadayba hadbaa soo baxays markaas Ah, tan ubaa soo baxsa laakiin maxaa lagu kulmiyey kan biyaha lagama gooye kan biyaha wa lagu jamciyey baa jiri maya ma jirin sidoo kale marka soo boodaysa shiraasi lakin wuxuu rabaa inuu hadalka oo tafsiiliyo rabaa lianna hadalku hadduu awjuh cid baa wax kuu daliisatay wuxuu ixtimaalaa intaasoo weji qof baa hadlay hadalkiisa wuxuu ixtimaalaa intaasoo qodol kow iyo laba iyo saddex iyo afar waa inaad tiriso ixtimaalaad hadday gasho ixtimaalaadka markaad tiriso waxa baatilkaana waa inaad sheegto waxa saxiixaana waa inaad soo reebto hadday wada baatil yihiin waa inaad wada sheegto ah, haddii wada saxiix yihiin intu sheegto tiibu marka hadlaya an qofka hadalkiisa inaad iska tuurto ma dhici karto waa inaad cidayso sabakaad ku tuuraysa fain kaana hadduu yahay almuraadu bi haada hadalkan ayaga ah hadalkan asaga hadalkan asaga oy dheheen yakfi fi tashbiihi maxaa la yihahdaa fi qiyaasi tashbiih lfarci bilasli ay dheheen haduu yahay fain kaana almuraadu bi haada warkan asaga haduu yahay qowlkoodaas annahu amr yashaanay laa yuxtaaju looma baahna ilaa cilatin cilo looma baahna muujibatin lilxukm xukunka waajibinaysa oo keensanaysa oo yuqطacu la goynahayo bisixatiha saxnimada la goynaayo cillo meesha ku jirta oo xukunka keenaysa oo tasiir kuleh oo saamayn ku leh oo bisixata inay saxiix tahay la goynayo culimmadu ay og yihiin ama waxay ku og yihiin ijmaac bay ku og yihiin ama ma ahana cidda markaa daliilsanaysaa meesha ku og oo madhabka marka culammada qabta ayaa ku og wey tayib kalcilal ilcaqliya oo kale weeye sida cililka caqliya ah, iyaguna xukunka u keenaan oo kale falaa khilaafa fii hada taa iyada doodba kama qabno dood kama qabno midda ayada doodon ka qabno ma jiro hadday leeyihiin أنه مaa l yihahda laa يحتaaج ilى cilaة muujibaة للحكم in kaana muraadu bhada أنhu laa يحتaaجu looma baahna ilىa cilaة muujibaةi للحكم cilo xukunka waajibinaysaa ma jirto yuqطع بصxatiha la goynahayo looma baahna hadday leeyiin kalcilal الcaqliya falaa khilaafa bhada في hada wax khilaafi wax doodo hawsha aan ka qabna ma jirto ayuu ku shiraasi hadday saa ula jeedaan wax dooda kama qabno macnaha macnaheedu taa marka maxay noqonaysaa ujeeddada iyo dantu waxaa weeye cilada masaaligta iyo dariiqa lagu sugahayo haddii maxaa la yihahdaa looma baahna ay leeyihiin anagii ayagu middaa dood kama qabno niqaashan kabano leannu middan maxay tahay kalcilal alcaqliya cilal alcaqliya maxay keensanaysay xukunka way keensanaysay xukunka way keensanaysay waana la ogaa wey marka tanna hadday sidoo kale tahay wax khilaafa iyo wax dooda oo kuma jirta fain kaana almuraadu bihaada annahu laa yuxtaaju ama anahda hadda waxaa lagu fasiri karaa farac alifta waa lagu fasiri karaa anahu faracu laa yuxtaaju looma baahna ilaa cilatin muujibatin lixukm lakin waxa ka fiican in la yihahdo anahu amar shan la shan damaa'ir baa laga kaaftoo gurshilaad soo celceliya soo celceliya fain kaana almuraadu bihada anahu amar shan laa yuxtaaju looma baahna ilaa cilatin cilo looma baahna oo muujibatin lilxukmi xukunka waajibinaysa ciladaasoo yuqtacu lagoynaya bisixatiha afiyado la goynaayo kalcilal اcaqliya sida cilal caqliyadoo kale wey cilal caqliya xukun ayadaa markiiba iska geysa otomaatig falaa khilaafa fi hada hawshaas khilaafyo kama jirto dooda kama jirto tafsiil kale wain araaduu hadday la dooneen anahu yajuusu waxaa banaan anahu qiyaaska yajuusu wuxuu ku banaan yahay bidarbi min ashabah darbi nooc oo min ashabah isu ekaysiina calaa maa yaquul wuxuu oranhayo weye ciddii qabtay weeye alqaa'iluun calaa maa yaquul qaa'iluun ku oranayey biqiyaasi shabax qiyaas shabah kuwii qabay weye isaguna hadda waa soo diiday hadala soco faqad bayanaa waa caddaynay buu ku yidhi dalika oo qiyaasu shabaha inuusan maxaa leey xujaahi waxaan ku caddaynay fii aqsaami alqiyaas meeshaas kumuusa caddayn soo caddeeyow marka wuxuu yidhi hadalkan wuxuu kaloo ixtimaalaa meeshaan ay dhaheen yakfii fi lqiyaasi tashbiih lfarc bilasli waxaa kaloo macquula inay ula jeedaan qiyaaska shabaha hadday qiyaas shabh ula jeedaan qiyaas shabh waa soo radin inuusan xujo ahayn baailna waa soo rajinay wain araaduu annahu qiyaaska yajuus wuxuu ku bannaan bidarbi ay binacwi min ashabahi calaa maa yaquulu annagoo ku socono wey calaa maa yaquulu wuxuu odhanahayo alqaa'iluuna biqiyaasi shabah waxay odhanahayaan weeye faqad bayanaa dalika fii aqsaami qiyaas shabah waan ku cadaynay inuusan xujo ahayn oo baail iyo waan soo cadaynay biir sida isagu lakin wadaadda qaba inay jiraan waan soo marnay taa waa ixtimaal labaad ixtimaal saddexaad wain araaduu hadday doonaan annahu amar iyo shaaniye laysa haahuna halkaan ma ahaanin macnan macna ma ahaanin macnahaasoo maطluubun la dalbayo oo la raadinayo waa ciladii hadda la socda kaasbici wain araadu hadday warkooda la doonayaan annahu laysa haahuna halkaan ma ahaanin macnan macna ma ahaanin macnahaas waa ciladii oo maطluubun la dalbayo oo mujtahidku raadinayo oo baarayo inuu soo saaro ay tahay macnahaasoo yuujibu waajibinahaya ilxaaq afarci farci in la haleelsiiyo bilasli asalka in la haleelisiyo waajibinahaya fahada khaa waa runta tan waa khaa haddayba ula jeedaan macno iyo cilo la baarayo oo mursaydku uu baarayo oo inuu soo saara ay qasab tahay kabacdina asalka farac iskula xidhaa maba jira hadday ula jeedaan warkaasa war baaila wey war saxana maaha w warka war saxa maaha waa horjees wain araaduu anahu amar yasheen laysa haahuna macnan oo cilo aba ula jeedaayo matluuban oo la dalbahayo ee yubxas wey oo yudlab la dalbahayo macnahaasoo yuujibu markii la helo waajibinaya ilxaaq alfarci farc in la haleeliso laga daba tuuro bilasli asalki in laga daba tuuro hadday ula jeedaan maba jiro fahaada khaطaun buku warkaa isaga war baaila waana khada waana gef maxaa dhacay liannahu low kaana alamru calaa haada sa hadduu arrinku ahaan lahaa oon wax loo baahan yahay macnii cilla aan loo bahan aysan jiri lahaynba ee la maxtiija looma baahnaadeen ila ijtihaad ila ijtihaada looma baahnaadeen wax ijtihaadaba looma baahnaysho maxaa laga ijtihaadayo waxa laga ijtihaadayo o dhan ba waxaa weeye oo qiyaas ku socdaa waa in cilada asalka ku jirtay la helo kabacdin iyada faraca la iskula xiro haddaad leedi marka idinku looma baahna in macno la raadiyo oo cillo la raadiyo oo lagu ijtihaado hadda war baailow war baatilo wey liannu low kaana alamru calaa haada hadday amarku saas yahay oon cillo iyo macno wax la baarhaya aysan jirinin hee la maxtiija looma baahnaadinoo baahi looma qaban ilaijtihaad in la ijtihaado oo maxaa dhici lahaa xelow weliba intuu saa shay u fiiriyo yuu dhihi laha wallahi midkaan midkaan waa u egyahay waan ka daba tuurayaa warkaa garataysa caamil walba iyo muqalid walba cid walba wuxuu odhan lahaa wallahi midkaan midkaasoo isuma eka wallahi waa isku xirhayaa ijtihaadkii iyo baaridii meesha waa ka tuureen bal wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaan lahaa yejuusu miduu bannaan yahay raddu farci farac kasta in loo celiyo ilaa kulli aslin asal kastoo la arka shay walba walahi kan caanaha woga caanaha ka daba tuuraaya walahi kan beriiska woga beriis ka daba tuuraaya hawshaasi noqon lahaydo farac walba asalkii la rabaa in loo celiyo bal kaana waxaa la yejuusu mid bannaan raddu lfarci farac in la celiya masalada xaadisada ilaa kulli aslin asal kastoo le in loo celiyo min gayri fikrin ayadoon la fakarin oon la ta'amul iyo ijtihaad aan la samayn ayri fakrin fikrin ayoo la fakerin oo ah maskaxda aadan ka shaqaysinin oodan ta'amul samaynin oodan wax baxsin oodan wax rogrogin yaad asalkaa rabtaad ku xiriirin lahayd asal alla iska rabtaad u celin lahayd hawshaasna hawl saxma wahaadaa midkan isagaana mima shay buu ka mid yahay laa yaquulu axadun qofna warkaa ma odhanaayo ma qof baa odhanahaya farac kastoona helay asalkaan rabaan u celinahaya meeshaan rabaan u celinahaya maya waa inaad raadiso asalkan cusub oo kugu soo kordhay iyo ah, hale faracan cusub kugu soo koray iyo asalkii meesha asal meel hore u yaalo xukunkiisa la yaqaanay cilo iyo macno iyo sabab iyo maxaa le maslaxiy mafsado ka dhexaysa waa in la helado wakti ay kaa qaadato ood ku oonto ku gaajoto aad baartow marka warka war saxma hada mima laa yaquulu axadun fabatala waa bure weeye alqowlu bihi warkan isaga oy dhaheen maxaa le nimankaa la yimaadeen waa bure weye nimanka ahluciraaq ay dhaheen yakfi fi lqiyaasi tashbiih farc biاlasli bima yaglib dana calaa anahu milu isagoo kale saa umalayn waa laga dootur warka ay dheheen waa buriy war baatila weeye war soconahayana ma aha weeye halkaas ka joogo hada bilahi towfiq sal allah wasalam ala nabiyina mxamed